cashura aragtida waa sidaas eh, sida haddana soo gaartay maanta waxaan arkayay nin eh, soo geliyey maalintii waxaan aragnay isniinta aan arkayay oo goboladan hadda nordstana laga arkay oo lahna waan arkayay ninkaas marka wuxuu kala jeeday galabta isniinteedaan aragnay oo maalinta isniinteed galabteedi talaada ay soo gelaysaan aragnay miyuu kala jeedaa ta haddii ay tahay dhib ma lahan mise wuxuu kala jeedaa habeenkii ay xadda baxday oo isniinta ay soo gelaysa ayaan aragnay haddii ay taas noqoto marka waxaa lisa in muxuu ahaa cashuurada ay naga yar halawdee marka talaado iyo arbaca iyo khamiis <laughs> intaba in liisraaciyo Ah, in muxuu ahaa ayaa kolleyba haddii qofka raba inuu muxuu ahaa bahasha isla wada helo eh, inuu iskaba soomo ragga soonka lagu yaqaan anaga nagulama <laughs> yaqaane inaa iska sii wataana fiican waayahay waxaan rabaa inaan ku noqdo insha allah tabaaraka wa caawa waxaan ka bilaabaynaa casharkeena sharikatu cinaan ayaan ka bilaabaynaa bayna eh, bayna alaaa eh, sharikatu cinaan oo bayna alaaa ah bilowga bilaabayn intaani bilaabin ka hore waxaan rabaa inaan sadarkii u dambeeyey oo sharikatu canaan mise cinaan waa cinaan canaan maaha cinaan yay u qoranta bikasri اlcayn axsanta canaan haddii le waa canaan asamaa ma ahan sax ma noqonaysa waa cinaan sharikatu cinaan weeyaan canaan ma aha canaan asamaa ay saxaabu asamaa macno kale oo hayr maqsuuda ayaa meesha imaani marka sadarka ka horeya eega marka oo markaan ka hadlaynay dikru ikhtilaafi اlalfaadi اlma'huura fi اlmusaaraca aharka saddex kun sagaal boqol iyo lix iyo soddonka meesha u dambeysa sadarka u dambeeyo oo kaamilka ah wuxuu leeyahy imaamka raximah اllahu tabaaraka wa tacaala waida araada an yuطliqa meesha marka laa ayaa ku jirta waidaa araada hadduu doona qofkii waxaa weeyaan caqdiga ama musaaracadii qofka muxuu ahaa siinaayey oo dhulkii bixinayey afwan <laughs> waxaa weeyaan waa ijaaradii soo mahayn biاlard albayda bالdahab والfida kow waidaa araada hadduu doono qofkii mudaarabadii galay waan filaya ninkan soo saa ma xadiidkii waxaa way u dambeeyey casharka muxuu ahaa xalay saddex kun sagaal boqol iyo lix iyo soddonkii sadarka u dambeeyo aakhir satr oo hadda casharka meshaan ka bilaabayna waidaa araada an yuطliqa lahu an yashtariya wayabiica biالnasii'a kataba waqad nahaytanii an ashtariya waabiica biالnasii'a an yuliqadaas horta waxaad gelisaan anta yuliqada dhexdooda laa geliyo hortaa geliyo ma geliseen markay taas gasho marka macnihu ku toosi waidaa araada hadduu doono qofkii xoolaha iska lahaa kaashka lahaa hadduu doono an yuliqa anlaa yuliqa waidaa araada hadduu doono qofkii lahaa lacagta lagu shaqayna anlaa yuliqa inuusan u sii daynin lahu ninka shaqada qabanayay an yashtariya wayabiica biاnasii'a inuu ku iibsado inuu ku iibiyo uuna ku soo iibsada ajal iyo dibdhigid iyo dayn wax ku dhow taqriiban ood markiiba kaash hoo iyo hoo ayna uusan ka dhigin kataba wuxuu qori waqad nahaytanii waxaad ii diiday ninki waxaa qora muxuu ahaa hawsha loo dhiibaayey oo waraaqda waday waqad nahaytanii waxaad ii diiday an ashtariya inaan soo gato oo wa abiica aan sii iibiyo biاnnasii'ati ay biاljali اlmutaakhir zaman dambe inaan muxuu ahaa ganacsiga aan ka dhiga intaan qof wax ka iibiye kadib lacagta waxaan kaa soo qaadanayaa usbuuc dambe ama lacagta usbuucda baan ku siinaya uu ku dhahoo laga yeelo arrinta iyada waad ii diiday saasuu ku qori maxaa arrinta iyada loo yeelaya haddii lacagtii ninkan loo dhiibo ammaanada ahayd oo ammaanadii bilmusalaxi sharci kalama jeedo waxaan kala jeeda yani lacagtii qofkan u uu ku shaqaynayey loo dhiibey uu gacan kale oo marka iyada ah gacan kale ay gasho gacantii kalena mxuu aha markiiba aan laga soo bedelkeeda la soo qaadanaynin waxay khatar ugu jirtaa lacagta ayada iyo xoolahaas inay lumaan wa calayhi marka qofku marka hore caqdiga qoraab wuxuu shardi ka dhiganaya wuxuu le dhegeyso lacagdeedan kuu dhiibi laakiin lacagtaas hoo iyo hoo basmaad ku iibin kartaa beri ayaan keenayaa muxuu aha lacag kuu keenaya ama badeecada kuu keenaya maya kuma ganacsi noca kuma geli karti waa inaad muxuu ahaa markaad soo gadaysid sonkorta aad kaashka dhiibta sonkortan aad markiiba aad rarato markaad mxuu ahaa aad sokorta iibinaysa adiga sii gadaysa waa inaad kaashka qaad sokortan lagaa rarto laakiin berri ayaan sokorti muxuu ahaa kuu keeni ood qaadani ee lacagta iisii dhiib amaba sokorta isii lacagta berriya muxuu ahaa aan aad igu imaanam aan kuu keeni maya intaas ayada waxaa way xoolihiisa inay dhacmin ayuu marka ixtiyaad u samaynaya shecalhay ma ku noqdaa waaya ya kow hayaan ku noqdo marka waidaa araada hadduu doono qofkii lacagta lahaa araada saaxibu addanaaniir waddaraahim an yuliqa inuu anlaa yuliqa inuusan sii daynin lahu qofkii lacagta ku shaqaynaayey inuusan usii daynin muxuusan usii daynaynin an yashtariya wa yabiica binasiia wuxuusan u daynayn waxaa weeyaan uusan u ogolaanaynin an yabiica wayashtariya biاnasii'a inuu wax ku beeciyo ood ku iibiyo kuna soo gata dibdhig oo gadaal dambe ayaad alaabta badeecada kaa soo qaadanaya ama gadaal dambe aad lacagta badeecadaada iga qaadatay ayaan kaa siinaya inuusan ku iibinin hadduu dooni waana sida muxuu ahaa xoolihiis inay ku badbaadaan ay u badan tahay he kataba wuxuu qori oo meesha u dambaysa caqdiga wuxuu caqdigii hore oo soo marnay wuxuu gadaal ka raacinaya waqad nahaytanii an ashtariya waabiica binnasiia waxaad ii diiday ood ii ogolaan weyday inaan dib wax jiro oo waxaan kaash ahayn ho iyo ho waxaan inaan wax ku iibiyo ama aan muxuu ahaa aan aan ku soo gato waad ii diiday macdaad tamaam waaya sharikatu cinaanin bayna alaaثa baabu sharikati cinaanin sharikada loo yaqaana cinaan oo bayna alaaثatin saddex qof ay ku shirkoobayaan haadaa maxalu bayaanihi meeshan booska lagu cadayn lahaa saa weyaan baabu sharikati cinaanin bayna alaaثa marka sharikadaas cinaanka loo yaqaano maxay tahay sharikada cinaanka loo yaqaano waxaa weeyaan an yashtarika rajulaani bimalayhima calى an yacmala fiihima biabdaanihima wاlribxu baynahuma wahiya jaaئizaة biاlijmaac laakiin اkhtulifa fii bacdi shuruuطiha sharikatu cinaan waxaa la yihahdaa bikasri cayni waxaa la yidhaahdaa laba qof inay xoolahooda ku shirkoobaan adiga boqol kunaad keeni anna boqol kunaan keeni o waa isku darnay xoolihii isku dar shardiga meesha yeelana labadaba waa inay ka shaqeeyaan lacagta hebela loo wada dhiibaa ma aha labadanag waan ka wada shaqeeyeynaa waa laba oo jirkooda muxuu ahaa ayaga waktigooda iyo ah, maskaxdooda iyo ay gelinayaan oo ka shaqeynayaan o markay intaas sameeyaanna wax alle wixii ribaxoo ka soo baxana iyo faa'iide ahna way qeybsanayaan way leeyihiin taas ayaa waxaa loo yaqaanaa sharikatu cinaan saddex shay ay ka siman yihiin marka saddex shay ay ka siman yihiin waxay ka siman yihin xoolihii waa xoolo isla eg koow tan labaadna waxay ka siman yihiin shaqadina waa shaqo isla eg laba tan saddexaadna waxay ka siman yihiin faa'iidadii iyo ribixi sharikatu cinaan ayaa la yihahda cinaanka waxaa loo isticmaalaa lijaamka afka loo geliyo oo muxuu aha lagu dacyo farda i eray bixiye xakamyahaas ayaa waxaa weeyaan ayaa la yidhaahdaa cinaanka marka labada faras oo ordaysa oo muxuu ah tartanka ku jirta oon isdhaafayno saa u siman ayaa waxaa la yidhaahdaa istawat cinaanuhuma labadoodii xakam mise akab xakam xakam anaga de fardo malihid nalala yaabin dameerna hadda muxuu ahaa dangooyinka geliyo hadda waxaas gashari ma lahan marka ya lijaan ah waa carabi de lijaan waa carabigii waa kii hadda aniga aan ka soo cararay <laughs> marka markay labadii marka muxuu aha xikam ay sinmaan iyo muxuu ahaa afka birti ugu jirtay iyo xeragii ay saa u sinmaan oo mid mid ka badiyo la waayo ayaa waxaa la yidhahdaa istawat cinaanuhuma labadoodii muxuu ahaa xakam ayaa sinmay marka lidaalika waxaa kaloo la kafarasay rihaan waa la yihahdaa waxaa tii aan soo marnay maxamed ibn bashaar oo bundaar ah iyo maxamed ibn muhana alcanasi labada nin waa tii lagu magacaabi jiray kafarasay rihaan laba faras oo tartamaysa oo isdhaafi weydoo siman oo kale weeyaan waa tii la yidhi soomahen marka labada nin halkaas ayaa markaa ah, lagu eh, tusaalaynaya tusaale ahaan sida ay fardaha isu dhaafaynin oo haba yaraata mid mid dhaafa usi jirn u siman yihiin sidaasoo kale niminkan waxay ku siman yihiin dhaqaalihii ay bixiyeen oy ku shirkoobeen shaqadii ay bixinayeen laba ta saddexaadna ribxiga iyo faaidada helayeen ay ku siman yihiin hadday khasaaro timaadana sidoo kale way ku siman yihiin marka sharikatu cinaan kaa weyaan see loo qori marka haada ma shtaraka calayhi fulaanu wa fulaanu wa fulaan haadaa kanayt xoolahan oo hadda la kala qorani maa weeyaan ishtaraka ay ku shirkoobeen calayhi isaga korkiisa fulaanu hebel iyo wa fulaanu hebel iyo wa fulaanu hebel ayaa ku shirkoobay fii sixati cuquulihim iyada oo caqligooda uu caafimaad qaba ayay ku shirkoobeen iyo wa jawaazi amrihim arinkooda iyo dhaqankooda iyo tasarufkooda oo fuli oynan ahayn dad waalan iyo dad muxuu ahaa maskax dhiman amaba dad maxkamad ay xoolahoodii bangarafti amaba khaariqitaan usoo saartay aanan ahayn oo tasarufkooda iyo iibsigooda iyo muxuu ahaa soo qeedashadooda iyo siiibintooda ay soconayso maxjuur ma ahan waaya ishtarakuu waxay ku shirkoobeen sharikata cinaan baa m canaan baa idiin qoran kulligiin soo ma cinaan yahay u qoranta cinaan anaan waa cinaan waa cafwan cinaan sharikatu sharikata ishtaraku waxay ku shirkoobeen sharikata sharikata cinaanin sharikada loo yaqaana sharikatu cinaan ay ku shirkoobeen laa sharikata laa sharikata mufaawadatin baynahum sharikada loo yaqaana sharikatulmufaawada oo noo imaan doonta macnaheeda waxay tahay ma aha waxay ku shirkoobeen waxay ku shirkoobeen shirkada loo sharikatu cinaan oy afar shay u siman yihiin xoolihi u siman yihiin shaqadii ay u siman yihiin ribxi ay u siman yihiin iyo faa'iidadii khasaaradii u siman yihiin sharikada cinaanka ah ay ku shirkoobeen maxay ku shirkoobeen fii alaaiina alfa dirhamin soddon kun oo shilin oo fida ah ayay ku shirkoobeen ee fiyow jiyaadan wanaagsan wasna sabcati sabcatin miisaankeeda uu yahay todoba miqaal oo muxuu ahaa halka dirham miisaankiisa ayaa sabc miqaal ah waay likulli waaxidin mid la arko oo minhum saddexdooda ka mid ah cashratu aalaaf dirham toban kun oo dirham ayuu leeyahay khalatuuhaa way isku dareen jamiican dhammaanteed lacagta ayada ah waa laisku daray tobankii kun iyo tobanka kun iyo toban kun waa laisku dhex yaaciyey fa saarat waxay noqotay haadihi tanayto aلثalaaثiina alfa dirham ee soddonka kun oo dirham ah fii aydiihim gacantooda makhluuطatan xaal ay tahay mid laisku daray bisharikatin sharikad oo baynahum iyaga dhexdooda ahaatay maxay idiin qoran aلaaثan yay u qoranta sheekh nuur aلaaثan aلaaثan waa waxaa weeyaan mid walba uu leeyahay saddex meelood hal meel aلaaثka waxaa weeyaan ay ulu iyo ulu iyo ulu uleeyihiin saddex meelood hal meel saddex meelood hal meel saddex meelood hal meel ayay kala leeyihiin aلaaثka saas wa way ka dhexaysaa calىa an yacmaluu inay ku shaqeeyaan fiihi isaga gudihiisa ay ku shaqeeyaan oy ka shaqeeyaan bitaqwa اllah alla ka baqitaankii subxaanaه wa tacaala oo alla subxaana watacaala markay shaqada socota ay noqoto ilaahay in looga baqo oo xaaraan laga ilaaliyo khiyaano laga ilaaliyo wakhtigiioo muxuu ahaa la beeqa muxuu ahaa eh, la shaxaada laga ilaaliyo ilaahay baqitaankiis ayaa waxaa weeyaan bitaqwa allahi taqwada ilaahay iyo wa adaa ilamaanata amaanada oo la guto min kulli waaxidin mid la arko minhum iyaga ka mid ah ilaa kulli waaxidin mid la arko minhum iyaga ka mid ah ayuuna u gudanayaa ood ilaahay ugu baqaya xoolihiisa ood ammaanada u gudanaya nin walba ninka kale xaqiisii wuu iska ilaalinaya wayashtaruuna jamiica bidalik wayashtaruuna way soo gadanayaan jamiican dhammaantood bidalik arrinkaas oo ammaanadii iyo waxa weeyaan taqwadii alle iyo dadaalkii ayaa mid walba aada wax ku soo gadanaya o wa bimaa ra-ow iyo wax alla wixii ay arkaan u muuqda oo minhu isaga xaggii ka ahaaday ishtiraacahu soo gadashadiisa wixii ganacsigii wixii ay u arkaa inay soo iibsadaanna arintaas kulli taqwadaas iyo ammaanadaas iyo dadaalkaas ayay waxaa weeyaan eh, kusoo shaqaynayaan oo shaqada ay ku wadayaan wa bimaa ra'w minhu ijtiraa'ahu binaqdi kash o wayashtaruuna binasii'ati wayashtaruuna waxay kusoo gadanayaan binasii'ati iyada oo gadaal badeecadii ama laga qaadani ama lacagta gadaal laga qaadani caleyhi korkiisa maa ra'w wixii ay arkaan an yashtaruu inay soo iibsadaan oo min anwaaci atijaaraati ganacsiyada noocyaalkeeda ama ganacsiyada noocyaalkooda wa an yashtariya inuu soo gato kullu waaxid mi mid la arko minhum iyaga ka mid a ah, calaa xidatii gooni ahaan aada wax usoo gada u soo gato duuna saaxibihi saaxibkiis isaga uusan la jirin bidaalika arrinkaas oo keligiis uu soo gata wa bimaa ra'aa wuxuu arko minhu ka mid a ah, maa ra'aa iyo wabimaa shay ra'aa uu arkay oo minhu ganacsigaas iyo soo gadashadaas maa ra'aa wuxuu arkay ishtiraa'ahu soo gadashadiisa minhu isaga xaggiisa binaqdi kash iyo wabimaa ra'aa wuxuu arkay ishtiraa'ahu soo gadashadiisa caleyhi korkiisa binnasii'ati iyadoo dib ama badeecadii laga qaadanayo amaba kash muxuu ahaa amaba laga qaadanaya kaashka gadaal yacmaluuna waxay ku shaqaynayaan fii dalika arrinkaas kullihi dhammaantii mujtamiciina ayaga oo wada jooga oo urursan bimaa ra ra'uu waxay arkaan wayacmalu wuu shaqayni eh, wayacmalu wuu kullu waaxidin mid arko minhum ayag ka midana munfaridan isagoo keligii ah duuna saaxibihi saaxiibkii uusan eh, la joogin bimaa ra'aa wuxuu arkay waa u muuqday ayuu muxuu ahaa ku shaqayni ama ayagoo wada jooga ama iyagoo mid mid ah labadaba dhib ma lahan labadaba dhib ma lahan jaa-izan xaala kownihi jaa-izan xaal uu yahay arrinkaas mid bannaan oo inay muxuua iyagoo isla wada jira ganacsiga gadaan oy nasii'a iyo dibdhig wax ku gadaan ama kusoo gataan kaash ay ku gadaan ama ay kusoo gataan ayagoo wada jooga sidoo kale mid mid inay muxuu aha ay soo gataan kaash wax kusoo gataan ama ay muxuu ahaa dibdhig kuso haakada ayaday u bannaanta wax dhibaato yaraata ayna ku jirin likuli waaxidin minhum ayaga ka mid saddexdoodii fii dalika arinkaas kullihi dhammaantiisna calaa nafsihi naftiisa korkeeda ayaa waxaa weeyaan ayay ku bannaanta amaba calaa nafsihi naftiisa arrinta ayada uu ku dabaqaya iyo wa calaa kulli waaxidin mid arko oo min saaxiibeyhi labadiisa saaxiib ka mid ah fii ma ijtamacu caleyh wixii ay muxuu ahay ku urureen likulli waaxidin minhum wacalaa kulli waaxidin min saaxibey fii ma ijtamacuu calayh macnaheeda maxay tahay likulli waaxidin mid la arka oo minhum ayaga ka mid ah fii daalika arrinkaas kullihi dhammaantiis calaa nafsihi naftiisa korkeeda yacni markuu keligiis yahay intii aan soo sheegnay ayaa lasii ta'kiidinaya intaasaa loo ogol yahay oo inaad nasiiak wax ku iibiyo kuna soo iibsado inaad kaashk wax ku iibiyo kuna soo iibsado inaad waxaa weeyaan laakiin taqwadii iyo ammaanadii iyo xirsiga inuu ku dadaalo in la ogol yahay oo wax dhibaato ay lahayn markuu keligiis yahay naftiisa sidoo kale wa calaa kulli waaxidin mid arko min saaxibi labadii saaxibna fii ma ijtamacuu caleyhi wixii ay ku kulmeen oy ku urureenna intii hore ay ayadna loo ogol yahay weya wallahu aclam saasaa ii muuqata kulleyba wa fii maa shay infaraduu ay la gori noqdeen bihi isagoo min daalika arrinkaas ka mid ahna kulu waaxidin mid la arko oo minhum ayaga ka mida duuna alaakhariina kuwa kala sokadood oo keligiis uu la gooni noqdona ayadna saasay u bannaan tahay oo ariiqaasuu marayaa famaa lazima intaas waxaan ka soo baxnay shaqooyinkii la waday iyo ninkii in loo ogol yahay inuu eh, keligiisna shaqadii qabto ayagoo isla wada jirna ay qabtaan sidoo kale loo ogol yahay inay muxuu aha kaash wax lagu iibiyo laguna soo iibsado in loo ogol yahay in muxuu aha dayn wa lagu iibsado laguna soo iibiyo wixii dayn ay geli karto waxyaaba waxaa jir dayn aan lagu iibin karin lagu soo iibsan karin maxaa ka mid ah haddii lacag la sarrafa oo kale dayn ayada maba jirto waaba xaaraan lacag aad sarrafi dolar ayaad ku sarrafaysaa shilin kenya ayada waxaa weyaan hal shardi waaba lagama maarmaan hadday isku nooc taho dahab mxuu ahaa dolar iyo dolar hadduu yahay laba shardi waa waa inay sinaadaan oo boqol iyo boqol ay noqdaan talabaadna waxaa weyan ataqaabud waa majliskaas in lagu kala wareego oo ninkaana u qaato boqolkiis kana boqolkiis u qaato haddii ay kala duwan tahay oo dolar iyo maalan shilin kenya uu yahay hal shardi ee shardi ah tasaawi shardi ma inay sinaadaan lakin waxaa shardi ataqaabud ah fi lmajlis booska la fadhiy in lagu kala qaato ayaa shardi ah marka nasiada soo magelaysa haddii saraf ay noqoto marka laga hadla waa markii ama saraf amaba xataa alasnaaf aribowiya waxyaabahan asnaaf aribowiya loo yaqaano oo muxuu ahaa aldahabu biاdahabi riban ilaa haaan wahaan إلا هاء وهاء والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء soomahn والxinطة والشhacيiر تمر وهكذا marka waxyaabaad noocaasa kaash waxyaaba loo baahana ajro dayn la ogolayn haddii ayaga laisku bedeli laakiin hadda shilin lacag iyo iyo timiroo kale haddii aad lacag iyo raashin oo kale bariiski sonkorti oo kale nasiiadu waa la ogolyahay muxuu ahaa waa taqaabud shardi maahan waxaa kaloo shardi ahayn tasaawuri shardi maahan oo lacag iyo hadda iyo sokor maba sinaan karaan shuruuddaas meesha waa ka baxa marka asnaafa ribowiya iyada nasiia soo magelaysa caqdigan marka waxaa laga soo reebaya oo adig aad ogaanaysaa waxa laguu ogol yahay inaad nasiia ku gada oo wix sharciga horaan aad u ogolaa in nasiia lagu gado iyo dibdhig lagu gado sidaa weyaan o intaas markaan ka soo baxnay wuxuu gudbiya imaamka famaa lazima wixii ku laazimay kula waaxidin mid arko minhum saddexda nin ka ah fii daalika arrinkaas oo min qaliilin wax yar iyo min kaiirin wax badan oo muxuu ahaa qofkaas yacni eh, xoolahaas dartood ku galay xoolahaas dart mararka qaar adoo ganacsiga wada ayaa kharashaa ku geli waa lagu xabsi in lagu dhigaaba lagu xiro xoolihii lagugu xiro lagugu qabta kontraband wada lagu yihahdo kadibna aad kharash aad gasho ragga kale hawshan kulama ay gelin keliga ayaa gashay famaa lazima wixii laazimay kula waaxidin mid arko minhum ay kamid fi dalika arrinkaas min qayrin waxyar wa min kaiirin fa huwa isaga laazimun wuxuu laazim ku yahay likulli waaxidin mid arko min saaxibayhi labadii saaxib ka mid xoolahaas marka iyo kharashkan iyo culayskan ninkan fuulay oo ku galay howlahan la waday howliis goonida maahan iyo danihiis khaaska maahan arrimahan ku galay dhammaan waa saaran yahay wa huwa arrinkaas galay oo waxaa laazimay waajibun waajib ayuu ku yahay calayhim korkooda jamiican dhammaantood wamaa shay ama dhammaantii labada waa dhihi kartaa wamaa shay rasaqa uu irsaaqay allahu alla weyne fii dalik arrinkaas oo min fadlin dheeri iyo fadli ah iyo warabxin faa'iide ah calaa ra'si maalkooda muxuu ahaa raasimaalkiisi iyo meesha asalka intoor u ahaa ka ziyaadsan oo ribax ka ah almusamaa raasimaalkaasoo la magacaabay mablaquhu mablaqiisa iyo lacagtiisa la magacaabo soddonka ku nahayd fii hada اkitaabi qoraalkan iyo heshiiskan iyo dokumentigan fahuwa isaga baynahum ayaga ayay u dhexayaa way qaybsanayaan alaaثan saddex meelood hal meel ninkiiba uluuu ay u qaadanayaan wamaa shaygii kaana ahaada fii dalika arrinkaas min wadiicatin khasaaro wadiicada waxaa weeyaan waa khasaaratin wey wamaa shaygii kaana ahaaday oo min wadiicatin khasaaro ah iyo wa tabiicatin iyo isu raacasho waxaa laga yaabaa qofkii in waxaa weeyaan aad badeeco gado markuu badeecadii gaday badeecadii ceeb ay ku soo baxday kadibna ceebtii ninkaana dhab loo qabsado l fulan waxaad iga gadafaaleysaa ay ahayn kala ahaye dhab ninku waa loo qabsaday tacadina goon ma jirin meesha amaba cunno caadi u haysto expire ahayd u iibiyey kadibna waxaa la yidhi maya cunadan expireka xooley waxaan siisanaba waan kaa eh, eh, qaadanaynaa ama waaba kuu soo celinayna haddaan kaa qaadanana waa inaad lacag fulaan arshigaas iyo hawlahaas aad bixiso marka wax alle wix tabiico ah oo issoo raacasho ah oo maalkan ku galay e qofkii wamaa shaygii hh aan ku noqdo marka wamaa shaygii kaana ahaaday fii daalika arrinkaasoo min wadiicatin khasaare iyo wa tabiicatin issoo raacasho fa huwa wadiicadaas iyo khasaaradaas iyo tabiicadaas calayhim korkooda ayuu ahaaday saddexdoodii alaaan ayagoo u qaybsanaa kiiba saddex meelood hal meel saddex meelood hal meel saddex meelood hal meel khasaare iyo faaidaba o calaa qadri rasi maalihim qadarkii rasmaalkoodii oo nin wal toban kun u lahaa soome ulu laha nin walba waqad kutiba waxaa la qoray hada kitaabu qoraalkan alaaa nusakin saddex koobi iyo saddex nuqul mutasaawiyaatin ee siman bialfaadin <clears throat> qoraallo iyo alfaad waaxidatin ee keliya hal qoraal waa saddexdaas koobi ama saddexdaas nuqul mid walba wxuu ku qoran waa hal lafdi hal shay kalama duuna isku mid waa o bialfaadin waaxida fii yadi kulli waaxidin gacan la arka gaan mid eh, fii yadi kulli waaxidin mid la arka gacantiisa oo min fulaanin hebel iyo fulaanin hebel iyo fulaanin hebel waaxidatun hal koobi iyo hal luqul ayaa ku sugan waaxidatun fii yadi kulli waaxidin marka gadaal waxa la mari waa ujeedaan mubtadihii ayaa gadaal la mariyey oo khabarkii ayaa la soo hormariyey waxaa weeyaan <coughs> saas weyaan maadaama uu yahay jaari majruur waa yahay lahu yaay u qoranta waiiqatu lahu waiiqatu lahu axsanta hiya iyada waiiqatun waa dukumenti oo lahu u sugnaatay waiiqatun ka dhiga saasaa noo dhib yar waiiqatanna mahraj waa u heli karnaa ishkaal weyn ma lahan laakiin waiiqatun hiya iyada waiiqatun waiiqatun maafish waiiqatan xaal ay tahay xaala kowniha waiiqatan dukumenti oo lahu dhib ma laha iyadana waiiqatan waiiqatun ishkaal ma laha aqara fulaanu aqara waxaqiray oo saxiixay oo ogolaaday fulaan hebel iyo fulaan hebel iyo fulaan hebel saas ayada ayaa la qorayaa marka sharikatu cinaanka marka la gela saana ayadan loo geli saas ayaa muxuu ahaa loo kala qorani dadkaas marka saa u kala qortay waxba kama halaabayaan bal adinka hadda waxaad eegtaan ood fiirisaan wax shirkad ah oo ummaddan soomaaliyeed ay leedahay oo saan wax loo kala qorana beryahan dambe oo khiyaanada ay badatay oo marka loo yarra iyo lagu carari waa gooni laakiin wax saan u qora alla yaraan badnaayana intaan ka warqaba oon ka warrahayo intiinana waxaa laga yaabaa inaad cidtaad saan u taqaano amaba howlahan eh, inay saan loo wado ay jiraan amaba muxuu ahaa ogsoon inay yarta waa suuragal qaar yaqaanina jiraan waa laga yaabaa annaga ishkaalkana haysta waxaa weeyaan moogtahay ganacsi iyo waxyaabaha beer iyo waxaas aadba looma aqoonin annaga hilibkaas iyo caanahaas intaas baa la yaqaanay soo saas mahayn marka waxaan nin soomaali ah oo halkan fadhiyo oo aabbihii uu magaalo ku dhashay yaraan badana waxaa ayadna yar ragga weyno hadda wixii uun afartan kor u dhaafay ama konton sanka saaray tiimkeennan qof magaalo ku dhashayna asna waa naadir waa yari haddii hadda la yaa magaalo ku dhashay alla maxay dad yar gacan taagayaan soo saas ma ya sheekhe <laughs> waa adagta aaday u adagta aad marka marka in lagu diimo ya sheekh sheekh nuur adiga aadi bondher mayn adig <laughs> marka dhib ma lahan marka waa naadir yani waa dadka khaasatan dad aad u yar waa aad u yar waa kooban yihin marka dadkaas magaalada ku dhashay oo magaalo wax ka ogsoon dadka iyaga ficlan ama ku dhashiyo kusoo barbaaray hawlaha inay yaqaanaan waa suuragal laakiin inta badan ummadda soomaaliyeed muxuu ahaa intooda badan hawshaas hawshooda maahan waxaana yeelaysa xadaaradeena waa xadaara badawiya badowgaas iyo annaga geelaas iyo muxuu ahaa adduunkaas ayaa baabkeenna wax badanoo khayrna waa ku jira la socda khayr badana oo wanaag badana mararka qaarna meelo qaar ay ka qaloocana lakiin intooda badan khayrna waa ka buuxaa waayahay baabu sharikati mufaawadati bayna arbacati calى madhabi man yujiizuha sharikatu mufaawadaةi bayna arbacati calى madhabi man yujiizuha hunaa maxalu bayaaniha sharikatu mufaawadatin sharikada loo yaqaana mufaawada bayna arbacatin afar qof u dhaxayso calaa madhabi man yujiizuhaa sharikatu mufaawada cidda banaynaysa marka madhabkeeda la qaato hada maxalu bayaanihi ama huna maxalu bayaanihi meesha lagu cadaynaya waa halkan sharikada marka tii aan soo marnay cinaan waa tii aan baabkeeda ka soo baxnay oo taqriiban ijmaac inay inay bannaanta shuruuddeeda qaara laisku yarahaaya laakiin asal ahaan sharikatu cinaan waa bannaanta sharikatu mufaawada laakiin saas ma ahan ayada khilaaf xooggan ayaa ka jira laba qaybood oo u qaybsami qayb ayada inay xaaraan tahay qeyb ayaa laisku hayaa sida aalibka ahna way banaanta waa noo imaan doontaa sharikatu mufaawada sharikada loo yaqaano sharikatu mufaawada marka maxay tahy sharikatu mufaawada waxaa la yihahdaa an yashtarika inaan arbacana waa lamid siduu imaamka keenay an yashtarika arbacatun iskaba dhahba an yashtarika arbacatun afar inay shirkoobaan labana waa lamid saddexna waa lamid shanna waa lamid an yashtarika arbacatun afar inay shirkoobaan fii kulli shayin wax alla wixii shay la arka oo fii aydiihima ayagay gacanta ku hayaan dhul ay leeyihiin shirkaan kuna gawaariyaa lena shirkaan kuna waxaan leenahay beer shirkaan kunahay xoolo noolaan leenahay shirkaan kunahay wax walba oo adi aad leedahay shirkaan kuna wax walba ani aan leeyahayna shirkaan kuna wax walba adi aad leedahay shirkaan kuna wax walba ad shirkaan kuna afar qof ayaa saas ku heshiinaya <laughs> waa imtixaan kow aw fii ma yastafiidaanihi fii ma bacdu iyo wax alla wixii ay gadaal ka faa'iiday doonaan adiga inta adaa haysba shirkad kuma nihin adna intaan haysba shirkad kuma nihin laakiin wax alla wixii aad faa'idi doonta iyo waxaan faa'idi doono oo dhanna shirkaan ku wadana kow cajaa'ib badana imtixaanaan haystee alxaafid muxuu ahaa ninka la yihahdo ibnu qudaama ayaa marka wuxuu sameeyey laba qaybood u qeybiyey shirkadii kan dambe ayaana qalbigu aad ugu xasilaya insha allah tabaaraka watacaala labada qaybood waxaa weye an yashtarika fii jamiici anwaaci sharika shirkad kasta noocyada shirkadoo la yaqaano banaana sharikaadka la yaqaana sharikatu cinaankii hadda aan soo marna ay ka mid tahay wax kasta oo shirkadihii noocyada ay shirkad ay ku yihiin kaba sooqaad wuxuu leeyahay waxaan shirkad ku nahay harikatu cinaan shirkada loo yaqaano o waxaan shirkad kunahay sharikat wujuuh shirkada loo yaqaano waxaan shirkad kunahay sharikat abdaan jirkeenna in mxuu aha i shaqadeenna sharikaadkaasoo dhan wax alle wixii shirkad oo canaan cinaan iyo sharikat labdaan iyo sharikat lwujuuh sharikaadkaas la yaqaano oo asal ahaan banaan inkastoo qaarkood khilaafa ku jira ayaan shirkad kuna o arinkaas marka imaam ibn qudam wuxuu leey fa dalika lisixati kuli minhuma cala infiraadihi sharikaadkaas marka sharikatu cunaan iyo shirkadahaas goonigoonida ah mid walba goonideeda u banaanta qaar khilaafyaad ku jira waa jira laakiin gooniyahan u banaanta maadaama ay gooni ahaan u banaan tahay in ayadii marka shirkada fulaanna wixii ahay iyo shirkad fulaan wixii kugu jiray iyo shirkad fulaan wixii kugu jiray iyo igu jiray aan ku wada shirkowni shirkadihii oon hal mar kuwa yar raahayna hal mar la wada jimlay taas wuxuu leeyahay way bannaan tahayoo maxaa yeele mid dulgooni u banaanayd marka in meel laisugu keena dhibaato weyn ma lahan taas waa midda mid midda labaad waxaa weeyaan an yashtarika fii kulli maa yaxsulu likulli waaxidin minhuma ama likulli waaxidin minhum afartii amaba labadii isku mid waa dhib ma lahan damiirkaas muhiim maaha wax alla wixii adiga kuu soo xasilo oo ku soo gala iyo wax alla wii adig soo gala iyo wax adiga kusoo gala iyo wax adiga kusoo gala inteennan afarta ah wax alle wixiina soo gala ayaan shirkad ku nahay tusaale ahaan min miiraain ani haddii muxuu ahaa aabbo iga dhinto caleyh raxmat ullah wax alle wixi dhaxaloo aniga igu soo aado afarta inaan shirkad ku ah adiga saasoo kale haddii muxuu ahaa ay hooyo dhimato wax alle wixi dhaxal oo ku soo gala shirkadaan ku nahay min miiraain dhaxal aw rikaazin ama dukufaareed rikaaska yani gaaladii hore waxay samayn jireen lacagay meel ku aasan jireen kadibna waa iska dhimanaya iska baktinayaan meeshiiya marka adoo iska socdo boqolaal sano ka hore waxay aaseen ad ilaahay uun fag kuu soo siini rikaas ayaa la yidhaha wa fi rikaasi alkhumus waad garanaysaan aw luqata ama wax xoolo baadi ah ayaa gacantaada soo galay baadida marka waxaa lagu milkiyaa sanad inaad haybaariso oo tidhahdo waryaa ay ka maqan tahayey waryaa ay ka maqan tahayey ha isku taaban haddii kale qortaad bale la gelaysaa marka kadib markay sanadkii dhammaato cid soo sheegata la waayo ayaad qoraal samayni wixii waaa waad milkini yani waad milkini xoolahaadoo kale ay kuu noqonaan adiga oo muxuu aha niyada ku hayo oo go-aan ay kaa tahay haddii qofka lahay maalin uun maalmaha ka mid u imaadan in xoolihii la siiyo marka xoolihii aad saad ku heshiiyo sanad markaad haybaarisa kadib aad muxuu milkisayna ayadna waxaw shirkadan kuna o ajaaib badanaa wayalzamu kula waaxida minhuma mid kasta oo afarteena ka mid waxaa laazim ku ah maa yalzamu اlaakhar ninka kale adiga kaba soo qaad waxaad gashay muxuu ahaa shil baabuuraad gashay qof iska socdaad ku dhufatay muxuu ahaa baabuur kadibna waxaa laguu soo qotay dhowr milyan lacaga saddex deera kalena waa nagu laazim kulli waa isku wada waa bixinayna oo shaqo hadda naga dhexaysay ood muxuu ku magnayd ma jirtan hadaa iskaga socotay ilaahna badbaadiy subxana wa tacaala wax alla wixii marka waa lagu abtay muu inta lagu abtaya lagu ganaaxay fayn maxkamadta lagaaga yeeray ama waxaad goysay eh, trafic lightka ama ishaaradan cas ayaad goysay waa lagu qabtay intaasoo mxuu aha kun intaasoo boqolo kuna laguu ganaaxay kulli waa nagu laazima war cajaaib badana ka isaga marka waxaa weya waa faasid waa caqd faasid ah iyo sharkad faasid ah waxba kama jiraan alimaam shaafici wuxuu yidhi waa faasid isaga taas tu laga hadla ma ahan irti xaggee adeed ka geli irtiga ilahi subxana wa isaga qaybiyey ulul arxaami awlaa bacdin fii kitaab illah lirijaali nasiibu mima taraka alwaalidaan walaqrabuuna linisaai nasiibun mima taraka alwaalidan walaqrabuuna mima qala minhu kaura nasiiban mafruudan ya marka sidoo kale qof muxuu ahaa doonidiisa dembi u sameeyo loo qabsada adima dusha kaa saare marka caqdi aan ansaxaynin oo baaila ah weeyaan sharikada mufaawadada marka labada suuradood suuradaha hore marka in laisla yaqaano sharikaad la yaqaano sharikatu cinaan sharikat lujuuh sharikat aladnaan saddexdaa sharikoo kale kaba soo qaad ayaa waxaa weeyaan aanaynu saddexda sharikoon ku kala ahayn abdaan iyo cinaan iyo wujuuh ka kala jirnay aan muxuua inteeni ku jirtay aan ku shirkowna oo hal shirka aan ka dhigano aan u bixina sharikata mufaawada suuraddeedana saddexdaas ka koobnaa tusaaleahaan dhib ma laha laakiin midan mxu irthi aan isku wada leenahay oo waxaan isku wada leenahay muxuu ahaa rikaaz wixii aniga isoo dhaca oo waxaa weeyaan oo kadibna haddana wax alla wixii dhibaa anigaan geystaan dushay naga wada saaran tahay taas waxaa weeyaan ma bannaano waa faasid sharikada mufaawadada markaan ka hadlayno waa midaas yar oo kooban oo sharikatu cinaan iyo wujuuh iyo abdaan lisugu keenay intaas inaan isla garanaan umayna wallahu aclam waa iska baab baab waxaan galnay aan baabkeen ahayn oo imtixaan ah annaga waxaan iska naqaanay inaan muxuu qotay ibn saciidnaan soo dedin orod aan orodna kadibna qaala rasul sal sl aan marna mxuu ahaa xadiiskii macaanka badnaa nabigeen antaas u marna hadalka biniaadanka dhibkiisa firiya khaasatan marka ay noqoto waxaa waxyaabaan xuquuqda biniaadanka ilaah subxana wa tacala lidalika cuquudda adayga ay qabaan aطwalu aayatin fii kitaab illaah aayadda ugu dheer kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waa aayat mudaayana deynti ma aha waa laga hadla waa qoraalkii la kala qornay deynta besa ah. wax kale ilahay kama hadlin yaa ayuha aladiina aamanuu ida tadaayantum bidaynin ilى ajali musaman faktubuuh walyaktub baynakum kaatib bilcadl walaa yaba kaatibun an yaktuba kama calamhu اllah falyaktub walyumi اladii caleyh xaq walyataqi lah rabahu yacni waa liswacdini oo habkii loo qoraya lala hadli oo shaahidkii lala hadli oo waxaa lala hadli muxuu aha kii karhaaniga lala hadli oo waxaa lala hadla muxuu laga hadlayaa qofkii canugii muxua wa loo qofkii aanan ehliyadii iyo qoraalkii aan geli karin weligiisii ala la hadli ni ilaahay baa lasku xasuusani yacni inaan xaalado adag ayaa laga hadlaya intaas kulli waxaa weeyaan culayska uu leeyahay xaq ibni aadamka ayaan sahlanayn ayaddaas qur-aanka waa hal bog oo kaamil ah hal bog oo kaamil ah markay dhamaato haddana bogo kale aayad kale qaybir laga raaciyey soo ma arkin oo qayb ka mid a ah qaybta hore ayaa muxuu ahaa wax xukunka asagaa qayb laga sii raaciyey oo boggii labaada loo soo gudbay intaas marka waxay daliil u tahay xuquuqda ibni aadamka udhexaysa meesha ay joogta xuquuq اllah cala الsamaax ilahay xaqiisa waxay ku dhisan tahay inaad ilaahayow iga dhaaf dembigaasaan ku dhacay kadibna lagaa dhaaf xuquuq اaadamiyiin mabniyat cala mushaaxa xuquuqda bini aadamkana waxay ku dhisan tahay in qofku wixiisu ku bakaylo ku dhegnaado ay ku dheganta waxyaabaha tusaalayaasha laga hadlo waxaa ka mid a ah. tusaalayaasha laga hadlo waxaa ka mid a ah oo mushaaxada soomaalida waxay dhihi jireen wiilkaaga ayaa ku bara lax jeclo saasay dhihi jireen soomaahin adi hadda canuga wiilka ad dashay ama gabadha ad dashay wax uma xisaabaysid haddii aad xanuunsada wixii aad heli karta uma xisaabaysid haddii aad muxuu baahda ka haba sheegin haddii aad waxbarasho ku jira haba sheegin yacni wax walba w adiga naftaada aad ugu bakayshay ayaad isaga aad ku bixini soo saa maaha isaga laakiin saa ma yah culama alla sidi saas ma yihiin waxaa dashay kuma dal <laughs> xaqiiqo waa ta ayada lidaalika nin ba waxay ka sheekeynayeen oo kutubahan tarbiyada waxyaaba qaar soo qaadaano waxay leeyihiin wiilka wiilba aabihiis wax walba uu siin jiray wax walba uu siin jiray wax walba marka wuxuu damcay in uu ninkan dareensiiyo marka wiilkii ab waaskeen waaa keen waaa keen waaa keen waaa keen wuxuu damcay marka inuu dareensiiyo kulaylka iyo mushaaxadaas iyo culayska ku jira marka wuxuu dhahay aabo waxaad yeeli maanta waa iga jabanta wiilkiisu lahad wuxuu dhahay kun shilin iga soo qaad muxuu ah hooyada kun shilin ii keen kun shilin aad ugu baahana igoyda maa marka hooyadiisu tag aabba aabay maanta ka jabanta arkayo kun shilin uu rabaa hooye kun isii markuu kun keenay abriid ayuu ayar intuu uaatay ayuu kon kor qabtay ayuu ku dhiji ilaa uu ka bas kunkii wiilkuu iska tagay maalinta dambe ayaa wuxuu yidhi abbo ayga jabanta dhowr beri kadib waa ee kun isu raadi meel kale wuxuu raadi ma hayst mogta aniguma shaqeeya amaba uuba shaqeeyaa ee xiis inuu bixiyo ma raba hooyada u tagaa kun kale walaa bay ka jabanta kunkii soo haday kadibna wuu gubay daba ku dhiji maalin saddexaada marka uu yii kun iraadi markaasaa hooyii u tagay war laga tagay tir waa walatahay wuunu sheega lacagta inuu aabbo gubi wax walanta laga tag aabbo muxuu ahaa waan soo way maya aabbo wuxuu yidhi soo inta ani kulama xarbin jirin wiilka wuxuu ku qasbanaaday marka inuu intuu baxa qolyahan guryaha dhiso inuu u tago ood kadibna xamaali galo si aabbihiisoo dee ku weyn intaad la soo xarbinay uu muxuuah wax u geeyo kunkii asaga ahaa ayaa marka alla soo sii maalinta kuna kusoo shaqeeyey kunkii shaqaalanimo waliba dee oo silac ah subaxdiisi u galay casirkii laga soo bixi waa taqaanaa qolyahan fundiyaal soomaalka kunkii aad u keen marka isagoo marka la orda aayaro marka intuu u qaatay kibriidkii ayuu muxuu ahaa haddana <laughs> ku dhejiyey ninkii marka aabbihii nabar walba ku dhufan gaari wiilkii a ah tii hooyadii laga soo qaadani labada jeer danka ma gelin laakiin ti isaga mxuu ahaa dhididkiisii iyo kadeedkiisii ku keenay maxaa yeelay waa oolihiisii waa xoolihiisii nimaa dhashay kuma dhalin marka ibni aadamkana mushaaxa wixiisa isaga aleeyahy inaad muxuu ahaa ku shaxiixa ood ku bakaylo ood ku dhegnaada ka samaysan bini aadamkaa noocaasa marka oo kunkaa shilin oo malaayiin isaga lagu soo bixiyey labaatan iyo shan sano soddon sano u jira intaas malaayiin lagu soo bixin jiray ma dhibayn noocaas ku ciyaari jiray ataa laakiin kunkii waa kaas bini aadamkaas noocaas marka maalinta qiyaamo xoolihiisii markaad kugu leeyahay od ogsoon yahay mlaska cafiyo ma dhaha maya uu kugu dhegaya lidalika rabbiga subxana wa tacala ayadda qur-aanka ugu dheer caqdigaas oo caqdu dayn ayuu muxuuha ku soo arooriyey alimaam anasaaina hadda waa kadadan ujeedaan olkan habeen yacni wuxuu sahalkaan kumari jirin orodkaan kumari jirin waa dhammaatay waan kadadana markaysaan intaas waxaa saa loo yeela waxaa weyaan xuquuqda ibni aadamka ayaa la adkaynaya waa tarbiya nafteena lagu tarbiyeyne war xaq ibni aadan haddii aad qaadanayso ama aad gelayso iska adkay iska hubi bixintiisna ilahay u kaalmaysa ku dadaal qalbigaadana inay habeen kugu baryin ku xisaabtan waaya sharikatu mufaawada sharikada mufaawadadan soo marnay ayuu baabkan baab yahay bayna arbacatin afar calaa madhabi man yujiizaha cidda banaynaysa madhabkeeda qaala allahu tabaaraka wa tacala lweyn wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu ali nabi rumeeyow awfuu war oofiya bilcuquudi heshiisyada iyo ballamada aad gashaan oofiya nacam may ma bilaabin waba ma bilowna baan ka soo baxnay kadibna waxaan aadnay sharax gooni iyo aniga muxuu ahaa aan watay ayaan sharxayni qaala allahu tacala laweyne wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu alf ofiy bilcuquudi ballamada iyo cuquudda iyo heshiisyada fuli oofiya kadibna waxaa la qorayaa ayadda marka la qoro ayaa kadibna waxaa la qori haadaa qoraalkan ee heshiiskan maa weyn ishtaraka ay ku shirkoobeen calayhi korkiisa fulaanun hebel iyo fulaanun hebel iyo fulaanun hebel ibu fulaan hobr eh, hebel baynahum dhexdooda afartii weeyaan sharikata mufaawada ka shirkoobeen sharikata mufaawadatin sharikad mufaawada loo yaqaana fii raasi maalin xoola oo raasimaal ah raasimaal waa iska cad waa taqaanaan jamcuhu baynahum jamcuhu ay jamciyeen ururiyeen baynahum dhexdooda min sinfin waaxidin hal nooc iyo wa naqdin waaxidin hal kaash wa ay isku dareen wa saara u ahaaday fii aydiihim gacmahooda mumtasijan mid isku isdhegalay isku darsan muntaij sokor iyo cusbo hadii laisku ao isku qasan weyaan laa yucrafu aan la garanayn bacduhu barkiimi can bacdi barka kale waxay isku darsadeen lama kala yaqaano kulli oo la dhex yaaciyey mid sumad gooni ulahna ma jiro wamaa likulli waaxidin mid la arka maalkii oo minhum ayaga ka mida fii daalika arrinkaas iyo waxaquhu xaqiisa sawaaun way siman yihiin waa loo xoolo loo sinmay oo udhexeeya ayay noqdeen calaa an yacmaluu waxay ku heshiiyeen calaa an yacmaluu inay ku shaqeeyaan fii daalika arrinkaas kullihi dhammaantii oy xoolaha ku shaqeeyaan iyo wa fii kulli qaliilin wa kaiirin in yar iyo in badanba ay ku shaqeeyaan sawaan maxaa idin qoran sawaan mid sawaan sawaan ys nacam labadaba dhib ma lahan waad dhigi kartaan sawaan eh, sinaan iyo yastawi waxaa sinaada sawaan min almubaayacaati waxyaabaha la kala iibsado iyo almutaajaraati waxyaabaha lagu ganacsado almubaayacaat ganacsiyada iyo mutaajaraat waxyaabaha lagu tijaaraysto naqdan kaash iyo wanasiatan iyadoo dib loo dhigay baycan sii iibin iyo washraan soo gadasho baycan iibin iyo washraan soo gadasho fii jamiici اlmucaamalaati mucaamalooyinka iyo wada dhaqanka dhammaanteed oo ganacsiga ah wa fii kulli maa shay dhammaantii yatacaطaahu الnaasu dadka ay isu ay kala wareegsadaan yatacaطaahu الnaas dadka ay kala wareegsadaan baynahum dhexdooda mujtamiciina iyaga oo wada jooga raggaas afarta ah bimaa ra-ow waxay arkaan wayacmalu uu shaqayni waaxidin mid la arko oo minhum ayaga ka mid a ah, calaa infiraadihi goonidiisa ayagoo wada jooga iyagoo muxuu goonigooni kale ah bikulli maa shay dhammaantii oo ra'aa uu u muuqda iyo wa maa shay dhammaantii oo badaa u muuqda lahu isaga u daahiro jaa'izun huwa isaga jaa'izun jaa'izun wuu fulaya amruhu amarkiisa fii dalik arrinkaas calaa kulli waaxidin mid la arko oo min asxaabihi asxaabtiisii saddexda ay ka mid ah wuu ku fuli arrinkiisa wa calaa annahu isaga wa calaa annahu shaaniye wa calaa annahu kullu maa lazima kula waaxidin minhum calى hadihi sharika almawصuufa fi hada اkitaab min xaqi wa min dayni fahuwa laazimu wa calaa annahu shaniye kullu waaxidin mid arka maa shay kullu wa calaa annahu kullu maa shay dhammaantii lazima laazimay kula waaxidin mid arko minhum ayaga ka mida ku laazimay calaa haadihi sharikati sharikadan almawsuufati ee la tilmaamay fii hada kitaabi qoraalkan oo min xaqin xaq ah iyo wamin dayni dayna mid kasta wuxuu ku laazima fa huwa isaga laazimun wuxuu waxaa weyaan laazim u yahay uu laazim ku yahay likulli waaxidin min alka minhum ayay ka mid a saddexdii kale oo min asxaabi asxaabtiisa ka mid ah almusamayn lagu magacaabay macahu isaga la jirkiisa fii hada kitaabi qoraalkan wax alla wixii kan ku laazimay dhammaantood waa ku laazimay o wacalىa ana jamiica maa shay dhammaantii rasaqahum اllah allo inuu ku irsaaqay fii hadihi sharikati sharikada almusamaati lagu magacaabay fiihi isaga gudihiisa lagu magacaabay iyo wamaa shay rasaqa uu irsaaqa allahu alla weyna kula waaxidin milaka minhum ay ka mid ah fiiha iyada gudaheeda calaa xidatii goonidiisa oo min fadlin dheeri ah iyo wa rabxin faa'iide ah fa huwa isaga baynahum dhexdooda ayuu ahaaday jamiican dhammaantii bisawiyati isagoo siman mid gooni wax u yarreeban kara ma jiro wamaa kaana waxaa min naqi fiiha iyada gudaheeda min naqiisatin nuqsaan ah iyo khasaaro ah fa huwa isaga calayhim korkood ayuu ahday jamiican dhammaantii bisawiyati si siman baynahum oo eh, iyaga u dhexeeyo waqad jacala wuxuu yeelay kullu waaxidin mid la arka oo min fulaanin hebel iwa fulaanin hebel iwa fulaanin hebel iwa fulaanin hebel oo afartiye kulla waaxidin mid la arko min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a ah, almusamayni ee la magacaabay fii hada kitaabi kitaabkan macahu isaga la jirkiisa lagu magacaabay wakiilahu wakiilkiisa ayuu ka dhigay oo saddexda nin oo kale midka kale ay wakiilka ay ka wada yihiin dhammaantood wakiil ka wada dhigtay nin walba saddexda kale ay wakiil ka dhigtay wakiil yihiin kow wakiilahu wakiilkiisa ayuu ka dhigtay fi lmuaalabati inuu muxuu ahaa dalbado bikulli xaqin xaq la arka oo huwa isaga lahu isaga u sugnaaday ataa sheekada bas maaha wax alla wi xaq ah oo ninkaas ka maqan wakiil ay ugu yihiin wakiil ay ugu yihiin iwalmukhaasamati inuu ka doodo fiihi isaga gudihiisa inuu isaga ka doodo oo wixii xaq oo ka maqan inuu muxuua ah isaga booskiisa istaago ayuu muxuu ahaa u wakaashay iwa qabdihi xaqa isaga marka lasoo helo inuu usoo qibdoodo iyo fii khusumati kuli man qof qof kasta wa fii khusumati kuli man iyo wa fii khusumati kuli man qof qof kasta inuu muxuu ahaa khusuumo iyo dood la galo wa fii khusumati kulin la arka la man ictaradahu bikhusuumati man mise mina idin qor meeshaan man soo idinma qorna waay aan ku noqdo marka sidoo kale wuxuu u wakaashay wa fii khusuumati man wa fii khusuumati kulli man qof kasta la dooditaankii ictaradahu isaga kala hor imaada ninkaas isagoo wax wakiishay bikhusuumatin dood kala hor imaada oo waxaa weeyaan markii xaq laisku qabsado muran iyo dood iyo akeekana imaana moogta marka laazim maaha qofkaas isaga ah oo xaqa uu ka maqnaa oo dood doodi lahaa inuu isaga muxuu ahaa dooda laazim ma ahan ee raggii kale oo saddexda ahaa ayaa booskiis u buuxinayaan o iyo wa kulli man qof la arka yuaalibuhu isaga ku dalbada yuaalibuhu dalbada isaga bixaqin xaq ku dalbado ama ka dalbado isna inuu muxuu ahaa kahortagii hortagii asaga iyo iska difaacitaankii ayuu raggan saddexdaa kale u wakaashay nin kastoo ka mid ah afartooda wa jacalahu wuxuu ka yeelay wasiyahu qofka isaga u dardaarmay oo muxuu ahaa booskiisu istaagi fii sharikati sharikadiisa min bacdi wafaatihi marka isaga dhinta kadib iyo wa fii qadaai duyuuni deymihiisa inuu gudo iyo wa infaadi wasaayaahu dardaaranadii uu ka dardaarmay inuu fuliyo wa qabila wuu aqbalay kullu waaxidin mid la arka oo minhu ayaga ka mid ah min kulli waaxidin mid la arka wuxuu ka aqbalay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid ah i maa shay ayuu ka aqbalay jacala uu yeelay ilaahi isaga xaggiis ilaahi isaga oo min daalika arrinkaas aan soo marnay kullihii dhammaantiis wuu aqbalay culayskaas la saaray iyo culayskaas saaxiibkii u saaray iyo muxuu ahaa mas-uuliyaddaas iyo shirkadaas noocaasa nin kasta oo afartii ka mid ah wuu aqbalay guud ahaan mid la wada qaabaa ha noqoto ama mid isaga gooni loo saara ha noqoto mid muxuu ahaa intuu nool yahay qofka kale ha noqoto markuu dhinto kadib ha noqoto waxaasoo caqdi iyo heshiisa ah kulli mid kastoo afartooda ka mid a ah, dhabarka ayuu saartay taas marka waa sharikatu mufaawada siiqadeeda dambe aqara arrinkaa waxaa qiray oo ogolaaday fulaanun hebel iyo fulaanun hebel iyo fulaanun hebel iyo fulaan hebel ayaa aqbalay sharikata mufaawada habka wax loo qala qortana ayadana imaamka wuxuu leeyahay waa sidaas weeyaan baabkan yanaan iska raacino aan ku yarnasanna axaadiista nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada mxuu ah, ahaa eh, axaadiista mawquufka aan ku yarnasanna inkastoo qaarkood ay daciif yihiin baabu sharikati alabdaan sharikada loo yaqaano in badanka lagu shirkoobo xamaaliga hadda guryaha la dhisa soo ma ayaan leenaha aniga cabdirasaaq hay cabdirasaaq berri halkaanaan ka shaqogelayna kow aniga intaan ka shaqogeliy adigana muxuu ahaa meelaad kale ka shaqogal soo ma garan kadibna wax alla wixii aan soo helno adi haddii aad kun soo hesho anna aan laba kun soo helo waa isku wada leen ma garate adi kunkii aad soo heshay waad keeni anna labadi kun aan keeni intaa la dhigi kadibna waa kala qaybsanayna meeqaa weeyaan kun iyo shan boqol cabdirasaaq marka shan boqol oo shaqaysay la iska qaadani waxaa laga yaaba ariga shaqada soo waay cabdirasaaq oo kun soo shaqaysta kunka cabdirasaaq aan wada leena min shan boqol maxaa la yihahdaa sharikatu abdaan ayaa la yihahdaa waa sharikada muxuu ahaa abdaan waaya aarkan soo socda waa daciif waa saddex kun sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa daciif akhbarna camr ibn cali fallaas wa iqat xaafid qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqat tabt xuja can sufyaan bn uyayna can sufyaan اthawri waa imaamkii amir muminin fi xadiid qaala xadaanii abu isxaaq الsabici camr weeyaan wa iqaة caabidu اkhtalطa fi akhirihi can abi cubayda ibn cabdillahi bn mascuud wa iqa can abdilahi bn mascuudi radi allahu tacaala canhuma qala wuxu abdillah bn mascuud ishtaragtu waan shirkownay ana anig iyo wa camaar ibnu yaasir iyo wa sacd ibn abi waqaas ayaa shirkownay yowma badrin maalinta bader waxaan ku shirkownay nin walba wixii aad addoon ood soo qabsado iyo gaaladaas wixii aad ka soo qabsado haddii aniga aan toban soo qabsado wadlen haddii aan toban toban soo qabsano ahlan wasahlan haddii aan shan laba saddex intii aan soo helno aan isku darsanayna kadibna waan kala qaybsanayna ayaan ku shirkownay fa jaaa sacdu wuxuu la yimid biasirayni laba qofuu soo qafaashay oo gaalada ka mid ah sanaadiidta quraysh walam aji ana walaa camaar bishay aniga camaarna anagoo faramaran ayaa nimid say noqonaysaa marka labada asiira laisku yeelin sooma laakiin maca lasaf shadiid xadiidka ama aarka waa daciif daciif laa taquum calayhi alxuja nam h xaggey ka imaaday abu isxaaq isabiici xaggiisa laga soo galay ikhtilaadkiisia laga soo galay saasaa muuqato wallahu aclam aharka saddex kun sagaal boqol iyo sideed iyo soddonaad waa saxiixu lisnaad maqtuuc saxiix weeyaan sanad ahaan laakiin waa qowlu waxaa weeyaan taabici waa waaya akhbaranaa cali bni xujr wa iqatun xaafid qaala anba'ana ibn mubarak cbdullah mk waa imamkii can yunis ibn zayd alayli can zuhri waa fii cabdayni laba adoon waa zuhri marka maquu waxaa ka dhigay xukunkan waxaa iska lah ama ka hadli zuhri can zuhri fii cabdayni laba adoon mutafaawidayni ay mutasaawiyeyni siman waa laba adoon oo siman kaataba uu mukaatabeey axaduhumaa midkood kaataba uu mukaatabeey axaduhumaa midkood ay ilaakhar kii kale ayaa mukaatabay laba addoon ayaa mid kala mid mid wuxuu ku dhihi midka kale soo laba addoon maniinhaa adiga hebelow waxaan ku siiyey xuriyad ah iyo muxuu ahaa ogolaasho in aad addoonnimada ka baxda haddii aad keento toban kun oo dollar ayaan fasax kuu siiyey soo ku siinayaa isagaaba addoon ah waxaa weeyaan adina lahu sayiduhu shaqadaas inuu qabto waxaa u idmay sayidka wada lahaa sayidkiisia wuxuu yidhi addoonkan kale oo muxuu ahaa mukaatabo waa siin kartaa oo arrinta ayada ayuu siiyey waaya ay idaa adina lahu sayiduhu fii cabdayn laba adoon mutafaawidayni ay mutasaawiyeyni siman kaataba uu mukaatabeeyey axaduma midkood alaakhar mukaatabo waxaa la yihahdaa in addoonkan la yidhaahdo adoono waad xoroobi haddii aad muddo fulaan intaasoo dhaqaalo ku keento taas waxaa la yidhahdaa kitaaba ama mukaataba qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo ninka la yihahdo zuhri arrinkaasaa la weydiiy abcan zuhri kadibna zuhri wuxuu yidhi jaa-izun waa arrin bannaan ayuu yidhi waa arrin bannaan idaa kaana haddii ay yihiin mutafaawidyni laba siman yaqdii wuu ka gudayaa axaduma midkood can ilaakhiri kanka aakhari kan kale wuu ka gudayaa saasuu yidhi yacnii labadoodii ayaa muxuu ahaa waxay ku heshiinayaan wa dhegayso adiga addoon sooma tid anna soo addoon mayahaa aan isuuka adiga isuukaa tegaynaa kadibna adiga addoonnimadii ayaad ugu bixi lahayd toban kun sooma oo dolar tobankii aan ka wada shaqayneynaa horaanna waxaa weya wuxuu usoo qaaday ogolaasho ah adi mukaatab inaad noqoto aad ogolaasho usoo qaaday kadibna haddana la bixintin wuu la bixinaya kan kalena waxaa weeyaan markuu xuroobo isna dhinaci kale ayuu kala bixinaya ama labadoodiiba laba mukaataba ay ahaayeenba oo mid walba xoolo ayaa lagu lahaa warka ila bix kula bixiyo sharikatu abdaan saasna kolleyba imaamka daliil buu usoo qaatay oo hadalkaas maqtuucah oo ah ninka la yihah zuhri maxamed shaab zuhri uu leeyahay ayuu usoo qaatay in la fahmay ma ogi inaan la fahmin ma ogi hada wallahu aclam w sal lla sl abdil waslm mustafaah